kuma kalifo ilaa wuscahaa karaankeeda maaha waxayna karin kuma kalifo lahaa naftaas waxaa u sugnaaday maa kasabad waxay kasbato iyadaa iskale oo khayr ah wa calayhaa korkeeda waxaa ahaado dhibaato ahaan u ahaaday maa maktasabad waxay kasbato laa yukalif lahaa nafta yaa waxaa u sugna markaan dhamayno kadibna aan jaraaxay waxa aan u go-onnahay mala sidaasuma qaybsanin nolosha nolosha bani aadamka ay isdhex taallaa waa isdhex taallaa waxaa sidaa loogu kala qorqoriyo waxaa weye adaa lagu ururinaya axkaamtii salaada adaa lagu ururinaya axkaamtii beeca sidaasa loo kala qorqorin maahe nolosha bani aadamka waa isku habaysan tahay hadduu wax gadanayaa waa tukuna haddana waxbuu mehersanayaa waa tukuna haddana waxbuu dhaawacayaa waxduna laga waa isdhex taalla wixii o dhan kolka sida haddaad fiirisid waa kulligeed waa isku mid wey والله سبحانه وتعالى أعلم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والذين كوي يتوفون الله أفسده ومنكم إنك رجين أهل المؤمنين أكمد ويذرون كتبه أزواجا زوجين كتبه وصية ليوصوا عن فليوصوا هدر دارنا وصية دردارا liaswaajihim naagahooda ay ka tageen oo zoojooyinka ay u dardaarmaan mataacan mutcasiini ay u dardaarmaan raaxayn mataacan raaxayn ay u dardaarmaan mutcadan iminka halkan la sheegay waa nafaqo ma aha mutcadii la siinayey oo diinka ay sheegtay oo qofka markii la kala tago haweenayda la siin jiray ma aha mataacan raaxayn ha u dardaarmeen ila alxawl sanad inta laga gaaro oo ay nafaqeeyaan oo gurigii ay deganaadaan ha u dardaarme hayra ikhraajin bixin la-aan oon guryo ad laga bixini mataacan raaxin ila alxawl sanad inta laga gaaro waa nafaqadii wey hayra ikhraajin bixin la-aan guriga aan laga bixinin fa in kharajna haddii ay baxaan oo iskooda ay u baxaan falaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahaanin fii maa shaygii facalnaa ay falaan haweenkaasi fii anfusihinna naftooda ay dhacday ay ku falaan oo min macruufin shay wanaagis la yaqaano ah aayaddaani macaanideeda waa lasu khilaafaa laakiin hal macno oo loo bariyahoo baan ka soo qaadanaynaa matalan haddii ninka dhinto oo naagtiisii asaay bay tirsanaysa ciddidii waad ogsoon tihiin waxa weeye waa afar bilood iyo toban maalmood laakiin waxaad dhici karayso haweenaydaan in duruuf iyada ku gaar ah iyo waxyaalo gaara ah inay iska jiraan yaa dhici karayso yaa taas baa dhici karta oo inay maanta baxdo markii meeshii ninka oo furo naagtii asaag bay qaadaysaa asaag ha qaadee xoolihii ninka oo ka tegiy maca guryihiisii maca kulli waxba kuma laha maxaa yeelay dhaxalkii wax ku leedahay maadaama ay dhaxlayso wax meesha u yaallo ma jiro guri meesha uma yaallo ay gasho iyo nafaqo meesha uma taalo xoolihii milkigii ninka waa ka wareegay mar markuu nafta ka baxdo xooluhu ninka milkiga ka wareegay waxaa le dhaxaltooyadii dhaxaltooyadaas iyay ku jirtaa iyadana kolka qaybteeda maha wax kaloo meesha u yaalla walaa nafaqo walaa qol walaa guri mina meesha uma yaala <clears throat> kolka arrinta waa sidaas markii arrinta ay sidaas tahay waxaa meesha dhici karaysa haweenaydan bixitaankeeda inuu cuslaado ama dhibaato duruufteed inayna u saamaxayn kolka sidaa daraaddeeda waxaa la rabaa ninkan maadaama ay sidaas laga baqayo ninkan dhimanaya sakaraadka hayo naagtii inuu u dardaarmo oo yidhaahdo waxaan u dardaarmay ilaa sanad nafaqadeeda in la siiyo guriguna ay iskaga jirto kolkaa markuu saa u dardaarmo afartii bilood iyo tobankii habeen hadday dhammaysato hadday rabto waa iska bixi kartaa hadday rabto ilaa sanadkii ku jiri karta iyado duruuftiigaa la fiirina ila meesha mawd baa dhacay reerkan way joogtay oo reerkan waxbarmay reerkan joogtay kolka ilaa sanad haddii ay rabto inay fadhido ha iska fadhido nafaqadeedana ha wadato ilaa sanad waxba u kala cadaan doono kolka haddii ciddadii ay dhammaato afartii bilood iyo tobankii maalmood ay dhammaadaan haddii ay baxdo waa heli karta iyo hadday baxdo oo gurigii saqankii aan ah, la bixinayn ay iska baxdo saqankii ay ka baxdo nafaqadiina ay ka tagto way heli kartaa laakiin haddii ay la noqoto inay joogto oo meesha ay ku jirto oo nafaqadeeda ay cunto waa inay waa heli kartaa ninkii u dardaarmay ninkii yaa u dardaarmay kolka waxay kamid tahay waa leeyihin insaaniyadu iyo isxiriirinta iyo isxiqaanka kamid tahay in iyada xurriyada loo siiyo afartaa bilood iyo tobanka habeen wixii ka dambeeyo hadday rabto ha baxdo hadday rabtana ilaa sanad ha iska joogto nafaqadee saas oo kale ha iska wadato maxaa yeele waxayna ku joogtaa oo afar dardaarankii ninka oo dardaaran bay ku joogtaa taas waxay ku leeyihiin way yacni way soconaysaa kolka culamada qaar waxay leeyihiin xukunkaas waa soconaya qaarna waxay leeyihin waa la nasakhay maxaa yeelay waxaa loo nasakhay waxaa weeye maadaama maxalka ay wax ku leedahay laa wasiyata liwaariin bay soo galaysa qof yacnii wax dhaxlaya dardaaran looma dardaarmo qof wax dhaxlaya looma dardaarmo kolka ayadan waxaa nasakhay ayadii ka horeysa oo ayadan la midka waladiina yatawafawladii hore yaa lagu nasakhay afarteeda bilood iyo tobankeeda haween meeshiraanta ku tirsanaysaa walaa nafaqa walaa guri ay maarata labadaa midna ma laha midna ma laha meeshiraatay ku tirsanaysaa iyada kolka waxa weeye aayadii horaa nasakhaday aayadda hore akrinta iyadaa ka horeyso laakiin soo degidda iyadaa ku dambeyso tana horeysay tanaa horeysay kolka taasaa nasakday bay culammadu yidhaahaan qaarkood qaarna waxay leeyihiin waxba ma nasakhino laa wasiatala waaratani waa sidaadii aayaddaa horena waa sidaadii tanna waxaa weeye ninkani wuxuu u dardaarmayaa naagtan dhibaato gaar ahaaneed baa haysata maadaama ay haysato waxa weyn xaaladeeda la fiirinayaa waa in dadkii ay u saamaxaan haweeneeda iyada xorriyad in la siiyo afartaa bilood iyo tobanka habeen wixii ka badan inay iska joogi karto guriga nafaqadeedan loo wadi karo in la siiyo waa iska fiican tahay oo dadnimada iyo iyo keenaysa iyo xiriirinta labada macnaba waa ku jiraan labadaba waa la sheegaa والذين كوا يتوفون لأفسد أو منكم إذنكم إذن كمد أه ويذرون كتغ أزواجا زوجين كتغ وصية دردارا هؤو liaswaajihim joojooyinkooda ha u dardaarmeen mataacan raaxayn ha u dardaarmeen macnaa nafaqasiin baa loo jeedaa iminka ilal xowli sanad inta laga gaaro hayra ikhraajin bixin la-aan ha u dardaarmeen oon guriga aan laga saaray ilaa sanad fa in kharajna haddii ay baxaan afartii bilood iyo tobankii yaa u dhammaatay kolkaasay iska baxeen way heli kartaa way heli kartaa ama ma eh, ahee markii tobanka ah, saadka dhammaadayba baxday falaa junaaha calaykum wax dembi korkiina ama ahaanin fii maa facalna fii anfusina naftooda waxay ku falaan oo inay isqurxiyaan oo raggii doonaya ay qaabilaan waxay ku falayaan min macruufin si wanaagata liyaqaano ah wallaahu ilaahay casiizun ku cizla weeye xakiimun xikma oo saaxiib ah walilmuطallaqaati la furay waxaa sugnaaday mataacun mutcasiin baa naagaha la furo idil mutcay leeyihiin naag kastoo aada furtid meherkeediina waa siinaysaa mutcana waad ugu daraysaa amba bixin yaad ugu daraysaa ilaa naagtii aan soo sheegna maaha tii intaanan las arkin la furay meherna nus ay qaadatay meherna nuska la siiyey taa maaha inta kaloo idil mutcada way leeyihiin كل عيدا يعني ساس يجي دقود أهم متعة يلي هوان كل فر حقا حق حق ديان كل حقا حق أهم حق هو حق من ذلك متعسين كتو حقا نقول على المحسنين على المتقين كل إلهي رب كل إلهي كعب صدا هو حق الكود أهذوي كل إلهي كعب صدا متقين تأ حق الكود سارم بي يعني هذا جدك توصل أرهاسيت أو إلهي كعب صدا متعسوا واجب يلو كذلك سلاس أوكر يبين الله إلهي وعدي لكم إذنك إذنك عدي آياتي آياتي إذنك عدي لعلكم محل مدنته تعقلون إلى العقيالتان إنك إلهي سبحانه وتعالى أحكام فربضن بنوصة شيء أو طلاق إيه قوسكي كسابسن إيه قولك كسابسن ilaa sideed iyo toban baa soo sheegnay markii laga soo bilaabo yasaluunaka maadaa yunfiquuna qul maa anfaqtum min khayrin marka laga soo bilaabo ilaa halkan toban iyo sideed xukunba aayadda noo sheegtay ilaahay saasoo aayadihiisa idinku cadeeyaa iminkan waxaan ka leynaa dagaalkii maxaa yeele qur-aanka suuraddan way ballaaran tahay wixii idil ba usukoonaysaa dadka bani aadamka dhaqdhaqaaqiisa idil marna waa ka soo weyguursanayaa marna waxbuu furayaa mar waa tukanayaa salaada waxaa loogu darayaa waa aniga soo sheegnay waa cibaado qalbigaada inuu ilaahay ku xiran yahay taasi waxay keenaysaa axkaamtani inaad si fiican u fulisid iyay keenaysaa maadaama qalbigaada ilaahay ku xiran yahay iminkan dagaalkii weyn dagaalka aragtiisaan galaynaa alam tara miyaan arkay nabi maxamedow ila aladiina kuwii intii ka ah kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka baxay wahum iyaga oo ونفر كنيال أه كنور كبحي محاين هاد حجر الموت موت كدك دفع درت هاي ومركز بحال كدب فقال أوري له ليو الله يراه يكوري موتوا بنت أي دنتين ثم بعد يد أحياهم إلهي نوري هذا مرلبات إن الله إلهي لذو فضل فضلك أصاحب أوي على الناس تذكر كيس walaakina lagu nabiga akara naasi dadka badankiisa laa yashkuruuna ma shukriyaan waxa weeye niman waxaa lagu sheegay yahuud inay reer banu israa'iil ahaayeen waxay ka baxeen reerahooda guryahooda ka baxeenoo iyagoo nuud ka cabsanaya sababta ay nuudka uga cabsanayaan waxyaalo badan baa lagu sheegaa waxaa loo baran yahay cudur daa cumrigaa ku dhacay kolkaasay ka baxeen oo ka tageen nuud iyagoo ka cabsanaya nuudkii ay ka cabsanayeen digtoonadii nuudka ay ka digtoonaayeen waxba uma egtarin markay baxeen baa ilaahay wada laayay naftaa ku wada baxay wixii idil waa la dilay markii la dilay muddo la geeyey kadib in ilaahay soo nooliyey maxaa la tusinayaa macnaha waxa weeye mawdka carab inayna la lahayn aayaddu waxay arar waxay u jeeda arar ay u tahay dagaalka jihaadka la galayo dad badanna jihaadka waxay ugu joogaan dhimasho ka carab in jidka lagu dagaalamo dhimasho carab kolka waxaa la tusinayaa haddaad dhimasho ka cararaysid meel alle meeshii ilaahay damcina kugu dilo waa kugu dilaya kulliba kii dhinto hataa kulliba haddaad tahay kii dhinto adiga ilaahay dartee u dhintay miyaa fiican mise adigoo si kale oo aanan macno lahayn u dhinto ilaahay dartee adigoo dhintaa yaa la qaatay inanka waxaa lagu waxaa sidaa loo yeelaya in dhimasho ka digtoonaansho darteed jihaadka aan loo deynin in dhimasho ka digtoonaansho darteed dulliga aan loo qaadanin in adduunye jecel darteed aan laisu dullaynin oo diinta ilahay aan loo gacan bidixaynin maxaa yeele moodka kulligu waa kii kugu dhaca kulligu waa kii kugu dhaca iminka kuwan mood ka carareen way baxeen way dhinteen iyada naftoodaa tacliimaadkaas maarata lagu fuliyey la tusay inay moodka carar inayna macno lahayn inta la baa lasoo nooleeyey oo ma ogaateen hadday moodka carar inayna mood kaga badbaadaynin hadday sidaas tahay ogaada wey jihaadkana ma aragtay waa saas oo kale markuu ilahay rab inuu dilo kama badbaadi kartaa xataa idinkoon jihaad ku dirin kolka sidaa daraada jihaadkaa ka cararina macnahaasa ku jira arrinta lagu sameeyey waa sidaas uma axyaahum ilaahay oo nooliyey ina allaha ilaahay ladii fadlin fadlikii u saaxiib awey cala naasi dad korkiisa oo ku tafadulo iminka inuu ilaahay nimankaasi dilo haddana soo nooleeyo ay arkaan arrinta siday u socoto moodka carar inay nafaa'iilaha inay arkaan ee sidaa loo soo nooliyo ay cibro qaataan oo tijaabadaas naftooda ay isku arkaan waa fadl laga helo dhigi laakiin dadka ilaahay yani ma shukriyaan walaakina aksara annaasi laa yashkuruun maadaama ay sidaa tahay waqaatiluu dagaalama fii sabiiliillaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalama waxa weeyaan kolka aayaddaas maxaa ujeeda iyagaa weli lala hadlayaa annagana waa naloo jeeda waxaa qisadii loogu sheegay waqaatiluu fii sabiil illaahi macnadaad mara la hadlayaa maadaama sida aada ogaateen moodka digtoonaanshihi in waxba tarayna mid laguga badbaadayna haddaatiin ummadda nabiga fii sabiilillahi ka dagaalamayo amaha iyaga weli arrinta ku socota labadaba isku mid wey ilaahay jidkiisa ku dagaalamo waclamuu ogaado ana allaha ilaahay samiicun ku maqlay inuu yahay aqwaashii noo idil caliimun oo ogaansho badan aqwaashii noo idil mangaa kuma alladii kii uu yahay yuqridu allaha ilaahay amaahiyo qardan xasanan amaahin wanaagsan amaahiyo macnaa jidka ilaahay xoojintiisa diinta ilaahay xoojinteeda waxay u baahan tahay in maal lagu bixiyo maalka kaaga baxayaay waxaweeye waa waxaad ilaahay amaahinaysid wey ilaahay bay amaah kuuga noqon kolka maxaa ka fiican ilaahay maalka isagaa aska leh isagaa ku siiyey markuu kuleeya jidkayga ku bixi diinteeda xoojinkeeda ku bixi oo kuleeyahay oo aad ku bixisay iyo haddana kuli anaad amahaysay bal adigu bal fiiri yani lagu lagu cizeynayo lagu sharafayo lagu dhowrayo waxaan ilaahay ku siiyey kolka horeba isaga iska lahaa iyaad bixisay oo jidkiisii ku bixisay kolka wuxuu leeya ilaahay anaad amahaysay kolka waan ku laablaabayo amahadaada yani inaan maalbixin laga maarmaynin jidka ilaahay diinta ilaahay xoojinteeda udulba waa sidaas man da aladii yuqrib allaha man daa kuma الذي كي يهي يقرض الله إلهي أماهية قرضا حسنا أماهي وناسا أماهي يجي وناس بكبحي بحق وحقين لببحي وفيضاعفه إلهي أقول لابلابه أضعافا كثيرة لابلاب يالفر بدنا أقول لابلاب إلا تدبب بقول إلا أن تكبر من إله إلا بلابه والله إلهي يقبض إسقى وحلابه أو إليريه ويبسط إسقى وحفظي الرزاق sajdaadu marna isagaa laabo oo ciriiriyo marna isagaa fidiyo kolka isaga taas kuma xirna ilaahay tiisa kolka adiga waxaad haysaa wixii lagu fariisanay ilaahay baa irdaaqda filinteed iyo ciriirinteedaba sidaa ku shaqa leh adigu shaqadaada maaha waxaad haysid quur baa lagu leeyay wallaahi ilaahay wa ilayhi isaga intii ka ah yaa turjacuuna leedeen celinaya kolka waa laydinka abaal marinaya waxa samayseen ajrigiina bu idin yaala alam tara miyaan arkayn nabi maxamedow ila almalaa'i kuwii akhyaarta ahaa oo min bani israa'iila ka mid ah malaa waxaa meesha anugu ka mid akhyaar ayaa malaa la yidhaahda malaa waxaa leeyidhi nimanka akhyaarta hindhahay buuxiyaan qalbigana heybid bay buuxiyaan waxaa le hebel iyo hebel iyo hebela meesha socda saasaa la leeyahay dadka way ku waaweynyihiin agtooda dadka agtiisa way ku waaweynyihiin kolkaa mala' baa layidhi alam tara miyaan arkay nabi maxamed ila almala'i kuwii akhyaarta ahaa oo min bani israa'iil reer bani israa'iil ka mid ah id waqti min bacdi muusaa nabi muuse gadaashiisa miyaanad arkayn baa layidhi id waqti qaaluu ay yidhaahdeen linabiyin lahu nebi iyagu u sugnaaday ay yidhaahdeen ibcas bixi lanaa anaga noo soo bixi malikan mid boqor ah muqaatil waan dagaalamaynaa fii sabiili illahi ilahi ku dagaalamaynaa yacni meligii waxay u jeedaan nin qaa'id ah oo ciidanka hogaamiye oo dagaalkaas hogaamiye kaasay boqor ku magacaabeen ninka qaa'idka ah oo ciidanka hogaaminay ayay ku magacaabeen mar waxay ahayd reer banu israa'iil dulligii ka batay oo la gumaystay oo suxun loo galay oo la ciriiriyey kolkaasay ilaahay u toobo keeneen kolkaas nabi baa joogay markay sidaa yeed nabi ilahay usoo diray baa dhex joogay iyagoo sidaa loo dumaysanayo markay arkeen dhibaatada haysata iyay nebigii u tageen waxay yidhaahdeen nin qaa'id ahoo waan dagaalamaynaa waan iska celinaynaa cadowgaan sidaa noo baabaynayee waxaad yeeshaa haddaad nebigi ilaahay tahay waxaad noo magacaawdaa nin qaa'id ahoo ma hogaamiya waan dagaalamaynaa noo magacaaw bay yidhahdeen nebigii bay ku yidhaahdeen ibcad lanaa malikan malik noo soo bixi nuqaatil waan dagaalamaynaa fii sabiilillahi ilaa jidkiisaan ku dagaalamaynaa qaala wuxuu yidhi nebigi hal casaytum ma mudan tihiin in kutiba calaykum alqitaalu haddii korkiina dagaal lagu qoro oo laydinku waajibiyo laydinku faradiyo aljihaad anlaa tuqaatiluu inaanad dagaalamin oo jihaadka aradgalanidin mudantihi haddaa tihiin reer banu israa'iil waana idin aqaanaa fuliyaal baa tihiin dulliga idinka batay dad ma tihiin sharafta iyo ciziga malihidiin waan ognahay waa idin kale yacni maanta nin noo magacaabo waan dagaalamaynaya haddii aan idin magacaabo oo ilaahay aan weydisto oo jihaadkan idinku waajibiyo oo jihaadi weydaan waa dambaabaysaana hadda jihaad idinkuma waajibiye masaakiin la haystaa tihiin ma iska dhaaftaan buu leeyahy waxa ugu daran idinka oo dagaalkii laidinku waajibiye kasoo bixi waayo hal hal casaytum min in kutiba calaykum lqitaalu marka idin korkiina lagu qoro qitaalka lagu qoro allaa tuqaatilu inaan la dagaalamin min qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa lanaa anaga maxaa noo sugnaaday allaa nuqaatila inaanan dagaalamin fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa inaanan ku dagaalamin maxaa noo sugnaaday dagaal la-aanta jidka ilaahay aan ku dagaalami weynayno dagaalka jidka ilahay aan ku dagaalamo la-aanteed sababta nagu bixinaysa maxay tahay dagaalkaas la-aantii sababta nagu bixinaysa maxay tahay waqad ukhrijnaa iyada oo na laga bixiyey min diyaarinaa guryaha iyada na laga bixiyey wa abnaainaa wiilashoodana laga dhex saaray maxaa yeelay guryahooda iyagoo mutasarifaya lagama qaxinin waa lagadinka qaxiyo ka baxsaas ma aha guryaha maadaama lagugu xukumayo maadaama adigu sidii raba lagugu yeelayo guryaha gacantaada kuma jiraan wiilashaadana maadaama sidii la rabe loo galayo oo meeshii la rabe loo dirsanayo oo lagu tasarufayo loogu tasarufayo oo amarkii aan amarkaada aan ku soconaynin waa laga haystaa waa lagaa saari marba haddii guryahaagii caruurtaada iyo adigu aanaad haysaninoo sidiina raba loo galayo oo adigu meeshiiba aad taaganaatiis waxaa tahay nin guryihiisii caruurtiisa laga dhex saaray baa tahay iminka halkaasan marayna buu yidhahay waqad ukhrijnaa anaga oona laga bixiyey min diyaarinaa guryahaygii iyo abnaa-inaa wiilisha inagoona laga bixiyay inaan dagaalamayno maxaa noo sugnaaday macnaha waan dagaalamaynaabu yidhi waayahay markay sidaa yidhaahdeen miligii ilaahay buu weydiiyey dagaalkii baa lagu waajibiyey falamaa kutiba markii la qoray calayhim korkooda alqitaalu dagaalkii lagu qoray tawallay way jeesteen ilaa qaliilan in yar mahay markii dagaalka lagu qoray lihi jihaadka gala oo lagu waajibiyey in yar mahay intii kaloo idil dibbay u gurteen marka hore hadalka wax ka jelacsan ma jiro hadal af la yidhaahdo wax ka sahlana ma jiro kolkii hore waa isqaadqaadayeen geesinimo iska dareemeen saas oo kale wey laakiin markay dhanaanaatay oo lihi dagaal baa la galaya dad hub wata oon kaa qabanaynin iyaad ka horjeed iyaad ka hortagaysaa oo dee ku dilayo markii halka arrinta maraysa la arkay dibbay u gurteen waa waxuu kolka horeba nabiga ka baqayo in yarbaa ka soo hadhay wallaahu ilaahayna calayhim ku ogaansho badan wey dad daalimiina kuwa waxdulmi ilaahay waa ogaansho badan yahay kuwaas aalimiin bay ahaayeen jihaadki iyagu ay weydisteen lagu waajiyey bay kasoo bixi waayeen nin yara kasoo hadhay intii yara kasoo hadhay iyo haddaba intiiba dagaalka galay safiiri wallaahu ilcaliimu lidaalimiina wa qaala lahum nabiyuhum nabigoodu baa wuxuu ku yidhi ina allaha ilaahay qad bacata wuxuu bixiyey lakum idinku wuxuu idin soo bixiyey daaluuta nin daaluut la yidhaahdo oo reer banu israa'iil ah iyo ilaahay idin soo bixiy malikan boqor xaaleyahayo bimacnaa qaa'idkiini idin yarayay oo dagaalka idin dagaalgelinay isagoo ah waa idinkii lahaa nin qaa'id noo noqdo dagaalka aan galayno nahor wada noo sameey ilaahay wuxuu idin magacaabay ninka dhaaluud la yidhaahdo dhaaluud baa ciidanka hor yani maanta markiisa hogaaminaya isagaa ah ambaaduduulihii isagaa ah isaga ilaahay baa kaa idin magacaabuu yiri waa intii soo hadhi baa lagu leeyahay kolkaa kii ay bisha ka keenay in ilaahay baa idin magacaabayo qaa'id idinka dhigay abaanduulo idinka dhigay hadduu yahay dhanta laakiin reer banu israa'iil waa taqaanay hadalkaasoo kale kuma qancaa qaaluu waxay yidhaahdeen waa dad murmo badan xataa ilaahay waa la murmaya qaaluu waxay yidhaahdeen annaas reebow yakuunu u ahaanaya lahu dhaaluut almulku boqortooyasha ugu ahaanaysaa seebuu abbaanduulin noogu noqon karaa seebuu abbaanduulin noogu noqon karaa buu yidhaahda wanaxnu innagaa axaqu mudnaasho badan bilmulki boqortooyadu abbaanduulinnimada innagaa ku xaqnimo badan bay yidhahdeen maxaa yeele annaa sideeba yakuunu u ahaanaya lahu isagu almulku boqortooye caleynaa korkayu oo noo boqor yahay sideeba uu noogu ahaanaysaa buu yidhahda wanaxnu innaga oo axaqu mudnaasho badan bilmulki boqortooyadaas aan aanmunaansho badannahay minhu dhaaruud aan ka munaansho badannahay nimanka reer banu israa'iil way qaybsanaan jireen wixii boqortooye iyo wixii yacni adduun maamul ku saabsanna waxa weeye qolada ku abtirsatay yahuuda oo nabi daawuud iyo nabi sulaymaan ay ka mid yihiin qoladaasaa iska leh wixii maamul adduunye oo boqortooye iyo mad adduunka loo madaxa noqdo qoladaa yahuuda ku abtirsatay ninka la yidhaahdo oo nabi yacquub dhalay iyaa asbanahayka xagga nebinimadana waxaa u badan ninka layidhaha laawi awlaadiis oo nabi muuse iyo nabi haaruun ay ku abtirsadaan nabi muuse iyo nabi haaruun ay ku abtirsadaan nebinimadan xaggaasi u badnayd kolka ninkan qaaluut la leeyahay yahuuda awlaadiisana ma aha oo adduunka maamulkiisa iyo boqo iyo xilkay u socir saarnayd awlaada laawina ma aha oo nebinimadii iyo wixii ay xursaarnaayeen oo xaggaas ahayna ma aha ma aha waxa weyaan baa loo ku abtirsadaa balilaamayn oo nabi yuusuf diirkii ku bahad ahaa ah diirkay isku bahd ahaayeen kaas way ku abtirsadaan kolka waxay ku leeyihiin sideybuu qaaid kolka caadadii iyaga ay ku socon jireen iyay khilaafsantahay sidan daaluudkan ma aha labadii meeloodii reer banu israa'iil lagu hogaamin jiri xagga diinta iyo xagga adduunyada loo hogaamin jiri labadii qolo midna ma ah kolkaasay yidhaahdeen sideebuu noogu noqon karaya isaga qaadadeedii hore ku socdaa wanaxnu axaqu bilmulki min annagaa boqortooyada kaga habboonaanso badan isaga maxaa yeelay labadii qole ee lagu yiqiini midna ma ah kolka ilaahay baa magacaabay isagoo ilaahay magacaabo bishagaa ka keenan caadadoodii bay rabaan inay inay ku socdaan ilaahay baa magacaabadeeda indhahay ka laabtay tan kale waxaa weeyaan walaa mi'ta lamana siinin sacatan waa sacnamo minal maali maalka xaggiisa haddii indhaha aan ka laaban lahayn oon odhan lahayn ma arkaysaa wararkan kuwii yahuuda kuwii ku abtirsanaya ma aha kuwii ilaahay ku abtirsanayana ma aha laakiin waa nin maal leh waa nin xoolo leh waa nin saas oo kale leh kolkii indhahan ka laaban lahayn oo wuxuu oran lahayn ninkan wuxuu leeyahay labadadan ahaanan laakiin waa nin maal lahoo yani wax qaban karo saasoo oran lahayn laakiin hadda maalna ma laha lagu doorto kolka xaggee arrinta u socotaa bay leeyihin labadii qolona ma aha maal oo inagu nagu horeeyo oo isaga lagu doortayna ma laha yidhaah kolka buu mulkii ugu sugnaanaya qaala wuxuu yidhi malgii malagiiba u jawaabay nabigiiba u jawaabay qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay baa istafaahu qaaluu doortay calaykum korkiina idiin doortay korkiina korkiina idiin doortay inuu idin wado arrinta way dhan tahay buuri ilaahay baa doortay inuu qaa'id idiin noqdo oo mushkila idin haysato idinka bixiyo ninka idinka bixin karo oo geesinimada leh oo maanta waxtarka ah qodadau doonaba hada kaasa meesha loo baahan yahay kaasil ilaahay baa og reer banu israa'iil wey ninkan qodadau doon ha ka dhasho laakiin ilaahay baa u gartay inuu isaga mushkiladan idin haysato oo dulligaan ah inuu idinka saari karo oo maanta cadaawihiina ka hortagi karo isaga isagaa meesha ka muuqata ilaahay baa u gartay kolka arrinta way dhan tahay dhankaasaa laga fiirinaya maayo reer hibil ma yahay reer hibil ma yahay meeshana ma joogto yacni qisada annaga waana loo warramaya laakin waxyaalahaas oo kale inaanan ku dhicin ninka markuu wax tarayo oo daacad yahayo gees yahayo adduunka oo wari karo oo arrinta wari karayo lagama xaasido maadaama wanaagsan yahay nin fiican oo leeyahay oo waxtar leeyahay ma arkaysa muxuu reer hibil u noqon waayo ma noqon karayso taas oo kale de kulliba kii meesha ma qabtabo qolo unbuu u sheegay qolo qolo unbuu ku abtirsanaya mid cirka ka soo dhacayo maaha mid dhulka laga soo saarayo maaha dee midkay qole ku abtirsaneen hadii la waa reer hibin maxaa faa'iideynay waxba faa'iideynaya waxaa la rabaa iyaa wax إن الله اصطفاه عليكم إلهي أسجد دورتي كل من طير وزاده أسجد إلهي وهو إزياري بالوت في العلم علم الحديثة وزاده إلهي وهو إزياري بس كان سكسيني إزياري في العلم علم الحديثة وعلم في السيئة oo waa yaqaanaa dagaalka habkiisa waa yaqaanaa maamulka waa yaqaanaa sida wax loo kala bedeli karo sida habka taktiiga waa yaqaana iyo waljismiga jismiga xaggiisan ilaahay wuxuu u ziyaariyey fidsane waana nin weynoo xoog leh oo kartin wey ilaahay baa u ziyaariyey basatan fidsane filcilmi cilmiga dhexdiisa ugu ziyaariyey waana cilmigiisa ballaariyaas iyaguna jismi jismigeen ilaahay rajsimada ugu ziyaariye waa nin jismigiisana xoog lahoo nool wey sidaa daraaddeed ma arkaysaa iyo ilahay idinku doortay horta ilaahay baa doortay tan kale cilmi iyo xoogin waa idinka baxshaa waa laba tan kale wuxuu yidhi wallaahi ilaahay yuutiyi wuu siiyaa mulkahu boqortooyadiisa wuu mulkigiisa man qofkii yashaa oo doonuu siiyaa ilaahayna qofkuu doonuu siiyaa ilaahay baa siiyey kolka xaqeed maxaad u murmaysaan wey والله إلهي واسع كيف فضل ميس أو واسع يحيي قولكم أكوابنا قوله بل يقوله بالباع بنت عسكلة ما هي فضل ميس إله واسع ودوميس وأكتب ميس كل بكي إسيقه فضل سيه كاس أمبا ونافسا عليهم إلهي كي إغانشي بدني قفكي ما أنت واحد استهلين معمولي كره قفكي واحد بركة إلهي وأكسوني مركي سيدا يرهدين مركي سيدا له قمعي يوحي يرهدين هدف إنه إلهي إسيقه نوم مقعابي oo abaanduulin nooga dhigay oo sida asheegaysa ay tahay mucjizo aan ku garana natus la yidhaah nabigeed ilaa ninkan dadkii aan naqiini kama dhalanin mucjizo aan ku garana natus calaamo natus la yidhaah wa qaala kalkaa wuxuu yihi nabiyun nabigeedu wuxuu ku yidhi ina aayata mulkihi boqortooyadiisa calaamadeeda calaamada lagu garanayo an ya'tiyakum waa inuu idiin yimaado attaabuutu صندوقي لإني إليه ماذا ها في صندوق الأحدث حال أي كسر أنت سكينة حسلوني ومن ربكم حق الرب جينا هذا بقية إنها لي حالي لحيث كسر أنت ومما فيك مدى بقية ترك كتبين آل موسى وآل هارون مر موسى وآل هارون آل كوز لبراسي labadaas iyo aalkooda waxay ka tageen ay ku sugan tahay waxaa jira reer banu israa'iil waxaa jira taabuud sanduuq ay lahaan jireen sanduuqaas waxaa lagu uruurisay waxyaalihii dhaxaltooyada ee nabi muuse nabi haaruun laga reebay kabuhii imaamadii ushii iyo waxyaalo towraad ah iyo towraad ma arkaysa qaarkeed oo googo-day waxyaalo saas oo kale ah oo nabi muuse nabi haaruun ay ka tageen iyaa sanduuqaas ku jiri kolka reer banu israa'iil sanduuqaas mar alla markay wax rabaan ama ilaahay tuugayaan isaga isu soo hordhigi jiraan isaga isu hordhigi jiraan wixii ay rabaan guulaysan taabuudkii baa la waayey waa lumay taabuudkii waa laga qaaday waa lumay taabuudkii waa ka maqan yahay dembigaasa ku jiraa taabuudkii ee sida ahaayeen ay faa'iida ay ku qabeen taabuudka faa'iidadaasi ku qabeen waxyaalahaasa ku dhex jiray tan kale taabuudka xasiloonida ugu jirtay mushkilo kastoo dhacdo markay yimaa keenaan meesha ishor keenaan ishorgagaan arrintooda way heli jireen way lib heli jireen way ku xasili jireen khilaafaadkoodi waa ku baabi'i jiray danahood way ku gaari jireen isaga markii meesha soo dhigaa kolka xasilooniin way ugu jirtay wixii ka haray nabi muuse iyo nabi haaruun oo dhaxaltooye oo xagga diinta ahaa ama ahee laba barakaysan jirin way ku hadhay isagay ku jirtaa kolka faa'iidadaasay ku qabeen kiibaa ka lumo waa la waayey kolka wuxuu leeyahay nabigan inuu ninkaani ilaahay ammaanduulo idinka dhigay waxaa ilaahay calaamo ugu dhigayaa waxaweye taabuudkaas iyaa idiin imaanayo aad arkaysaa isaga oo malaa'ig ay sido oo soo socdo oo hortiis lasoo dhigay malaa'ig baa sidood arkaysaan malaa'igta ma arkaysan taabuudkii baa soo socda laakiin malaa'ig baa sid sidaa sida u soo socda taabuudkii iyo hortiina lasoo dhigaya taasi waxay ku tusinaysaa in ninkan ilaahay oo magacaabay taasoo idin calaama baa le ina aayata mulkihi boqortooyadiisa calaamadeed an yaatiyakum taabuutu sanduuqiga inuu idin yimaada taabuudkii lasla yaqiinay fiihi taabuudka dhexdii xaale ay ku sugan tahay sakiinatun xasilooni min rabbikum xagga rabbigiina ahaatay xasilooniba idinku jirta iyo wa baqiyatun in hadhay xaale ay ku sugan tahay oo mimaa kii kamid ah baqiyadaas tarabka ay ka tageen aalu muusa wa aalu haaruuna nabi muuse iyo nabi haaruun iyo aalkoodu wixii ay ka tageen ay ku sugan tahay taxmiluhu waxaa la xambaaraysa taabuudkaasi almalaaikatu malaa'igta ay xambaarayso markaad aragtaan taabuudkaas aada weydeen oo malaa'igta intay soo xambaartay hortiina ay keenayso taas markaad aragtaan waxay calaamo u tahay inuu ilaahay ninkan doortay ina fii daalika kaa la soo sheegay oo taabuudka inuu idin yimaado oo malaa'igta xambaarsan ah la aayatan aayad baa ku sugan lakum idinku idinku sugan calaamo tusinaysa inuu ilaahay isaga ammaanduuleedin ka dhigay in kuntum haddii aad tihiin muminiina muminiin haddaad tihiin kolka saasaa lyidhi nimanka reer banu israa'iil waa niman macanga oo madax adag way diideen markii hore siduu ku noqdaa bay yidheen waa laga qancay oo waxaa layidhi ilaahay baa doortay oo sidaas wey ilaahayna wuxuu rabo sameeya waana idinka cilmi badan yahay waana idinka xoog badan yahay tan kale waxay calaamadiina tus calaamadiina waa la tusay kolkaa bes isagii baa loo dhiibay isigii loo dhiibiyo xoogagii soo haray intii hadhay mooyaan intii banayd hadhana xoogagii soo haray la baxay falamaa fasala markuu soomay daaluutu daaluut markii oo soocmay biljunuudi ciidamadii markuu la soocmay ciidamadiiba u la baxay isagii baa loo dhiibay murmihii wuu dhammaaday intii soo hadhay iyuu la baxay ciidamadii ciidamadiibuu la baxay oo intii yareydha soo hadhay ah markuu la baxay qaala wuxuu yidhi dhaaluud ina allaha ilaahay yubtaliikum ki idin imtixaanayay binaharin welibu idinku imtixaanaya weli soo socduu ilahay idinku imtixaanaya waa la shaandhayn waxaa la qaabilayaa dad xoog badan oo waaweyn oo hubkooda badan yahay ayaa laga dagaalamayaa markaas waxa weeye marka saas oo kale ay tahay ciidankaas oo kale marka lala dagaalamayo dadka qaabilayaa waxaa la rabaa dad lusku hub inay yihiin laakiin dad markay waxaas arkaan dadka waaweyne ciidanka ahee la qaadale markay arkaan dib usoo guranayo hadday ku jiraan dadkii bay jirinayaan intii hadda dagaalaminawaay ku ridayaan niyjabbay ku ridaan niyajabbay ku ridayaan kolka waa la imtixaanayaa intaana meeshii dagaalka la gaarin oo nimankii aan la qaabilin waxa weye waa la socdaa waxa lagu imtixaanaya naftada inay ka adgiin in kale webi baa soo socda oo imaanaya webi biyo macaan leh kolkaasaa wayna oomin yihiin wayna oomin yihiin waxaa la yidhi kolka waa la oomin yahay ninkii weligaas markuu arko intuu biyaha qaato ka dhirgo aloosha ka buuxsaday iraaci maayo maa ninkaas naf jaceyl baa iyuu qaba ninka aanan ka cabin ee caloosha ma arkaysaa iska xiro oo ninka ka cabin ama ma ahee hal mar darsado keliya oon ka dhergin kaas waa iraacayaa buuri maxay labadaas waxaad arkaysaa inay laba ay yihiin naftoodu ka arag ee geesyaal ay yihiin laakiin ninka iminka iska iswaalwaalayo oo inta oonka ka batay oo laxabeed wax ka oo kolkaa markuu biyaha arko bay isku isku shubayo isku qalaamurugayo oo biyaha faraha badan cabbi caloosha ka buuxinay waxaa laga fahmayaa ninkaasi inuu caloosha u shaqaystiyahay inuu naftiisa u shaqaysanayo inuuna daacad ahayn oo markii beri ciidanka la hortagay naf jaceyl darteed inuu cararayo markuu cararana intii kalena wuu muujibina miijabu kurida kolkakaas waa la reebaya inta ad adag baa la rabaa oo naftooda ka adag maadaam biyaha ay ka qabteen iyagoo u baahan waxaad garanaysaa nimankaas inay raganimo leeyihiin kolka waa la kala shaandhaynaya waa intii soo hadhay waad inta kala kala shaandhaynayo in allaha ilaahay mubtaliikum waa idin jarabaya binahari weli idinku jarabaa faman qofkii shariba cabo minhu weliga xaggiisa ka cabaay falaysa minii anigu iga mid maahu oo isoo raaci maayo waa iga haraya qaybaha riyaadiyo waman lam yadcam qofkaana quudanin hu weligaas aan quudaninoo cabinba fa inahu ninkaas minii anigu igu mid yahay waa iraacayaadiyo ilaa man qof maahaa iqhtarafa darsaday gurfatan darsasho mar e darsaday hal darsasho darsaday gurfatan cantoobiyo an in gacanta lagu qaada darsaday maaha kaas waa iraacaya kaan dhadhaminana waa iraacaya saasuu yidhi weligiibaa la gaari markuu sidaa yidhi fasharibuu way cabbeen min weligeedu ka cabbeynin way iska buuxiyeen kulligood ilaa qaliilan in yar maay ninkii yaree soo hadhay markii weligiina tegay sidaa la yidhi in yar baa ka soo hadhay way wada cabbeenba haddana reer banu israa'iil baa feedaata fasharibuu minhu way cabbeen weligii ilaa qaliilan in yar maay haddana intii cabtay haddana waa la reebay waa mar labaad fiiri markii hore soo qaar ma hadhay haddana imtixaankii markii weligii la gaadhay qaar badan baa hadhay in yaraa ka soo hadhay waa inta la ramiyey faman lam yutcamhu min fasharibuu minhu ilaa man ikhtalafa gulfatan ilaa man qof maikhtalafa darsaday biyaha gulfatan yacnii in la darsado oo kol ah oo gacantiisa ku darsaday maayo biyo buu gacantiisa ku darsaday fasharibuu way cabeen minhu webihii bay ka cabeen oo liirihi ninkii ka cabay raaci maayo kii bay ka cabeen ilaa qaliilan in yar maayo in yar baanan cabin oo minhum nimanka reer banu israaciil ka mid ah falamaa jaawaza markuu gudbay baaluud wedihii markuu gudbay huwa isaga iyo waladiina aamanuu kuwii rumeeyey macahu isaga maciisa rumey markay gudbeen ee ciidankii cadaawaha ahaa budigii lasa saaree las arkay qaaluu waxay yidhaahdeen haddana laa taaqata awood lanaa anaga nooma sugnaa alyowma maanta bijaaluuta wa junuudii jaaluudii ciidankiisa maanta awood aan ku qaadanno meligii jaaluudka ciidanka cadaawuhu hogaamiya markii la hortegey oo gudiga laisku dhuftay iyo haddana waxay yidhaahdeen war nimankan jaaluudii ciidankiisa anagu awood aan kula dagaalana ma hayo waa intii hada soo raacday yaa sidaale kolkaa way soo noqdeen haddana way ka hadeen bal sida loo shaandhaynaya fiiri waxay yidhahan nimankan lama dagaalami karno haddana way soo hareen laa taaqata lana alyawma bijaaluuta wajunuudii anagu maanta awood noomu sugnaanin bijaaluuta wajunuudii jaaluud iyo ciidamadiisa ciid awood aan ugu hortagno malihin iyay yidhahdeen way ka hareen qaala waxay yidhahan alladiina kuwii yadunnuuna maleynay bimacnaa yaqiinsanayey annahum iyagu mulaaqullaahi ilaahay kuwii la kulmaya inay yihiin kuwa berri ilaahay la kulmayo oo camalkooda la weydiinayo iyo waxay qabteen la weydiinayo hadday wanaagsan wanaag lagu abaalmarinayo hadday qalloocan yihiin lagu abaalmarinayo kuwii sidaas malaynayay waxay yidhaahdeen kam in badan oo min fi'atin jameecaad ah qaliilatin oo yar iyo khalabad raysay fi'atan jameecad ka raysay kasiiratan fara badan waxay yidheen war imsaa in yar oo jamiicaad ah ka raysay jamiicad fara badan ka raysay yidhaah waan galayna dagaalka intii yareere sidaa tiri intaasoo dagaalka galaysa fiiri intaasoo dagaalka gashay waa la kala shaandhay markii hore dagaalka la waajibinaya qaar bahar markii yididuna qaar badan bahar markii las arkay wejiga laisku dhuftayna qaar badan baa noqday qaar badan baa dib u noqday waxaa soo haray alladiina yadunuuna annahum mulaaqu llah kuwaasaa soo haray qaala aladiina yadunnuuna annahum malaaqu llaahi waxay yidhaahdeen kam in badan yaa min fi'atin jameecaad ah qaliilatin oo yar halabad raysay fi'atan kasiiratan jameecad badan ka raysay imsa adduunka la arkay jameecad yaroo jameecad fara badan ka reeyey hadday nimankan waaweyn yihiin ay farabaran yihiin anaguna aan yarnahay ubkayna oo yar yahay wax badan baa la arkay kuwo yaroo kuwa badan ka reeyey kolka guddi baan siinaynaa bay yidhahdeen waa intay soo hadhawey ku yadumuuna annahu mulaaqulahi biidnillaahi ilahay idinkiisa ugu reeyey ilaahay idinkiisa ugu reeyey wallaahu ilaahayna maca saabiriina kuwa samra macoodu ahaaday kuwuu samra oo dagaalka ku samro oo sugnaado kuwaas oo dhibaatada taxamulo kuwaas macoodu ahaaday saasay yidhaahdeen walamaa barazuu markay u bambaxeen kuwii yaraa oo ilaahay inay la kulmayaan la ahayd markay u bambaxeen lijaaluuta wa junuudihi jaaluud iyo ciidamadiisa markay u bambaxeen ee meeshii lagu dagaalamaya laiskugu bambaxay qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii yara oo malaynaya inay ilaahay la kulmayaan birri malaynaya waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigeeniyow afridu shub cadayna anoo korkayaga sabran samir ku shub samir fara badan nasiih ma arkaysa karti aan ku yeelano oon ku qaabilno kuwaan aan kula dagaalano nasiib samirka samir yar lama rabo samir sidii biyaha lagugu shuluubi oo fara badan afriq shub caleena korkaygii sabran samir korkayga ilaah ku shub oo aan karti ku yeelano wahabbit sug aqdaamanaa gumadaayadna sug oo kuwa cararay ilaahu yaana noqonin wansurnaa noona heelin cala alqowmi alkaafiriina qomka kaafiriinta ana nooga heelin kolka waxaa weeye waxaa libta lagu helaa saddex shay inaad wadno xoog leh aada leedahay ma arkaysaa afriq calaynaa sabra wahabbit aqdaamana inaanad cararaynin ee dabada jeedinaynin oo dummadaada ay suguntahay dhagaalka iyo ilaahyo ku heeliyo saddexdayda meesha ku hadlayaa rabbanaa afriq calaynaa sabran wahabbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriina ilaah qowmi kaafiriinta nooga heeli saasay yidhaahdeen kuwii yaraa fahazamuuhu fahazamuuh way jibiyeen kuwii yaraa hum jaaluud iyo ciidamadiisa way jibiyeen biidnillaahi ilaahay idankiisa ku jibiye kuwiibaa libtaale kuwiibaa libta keenay meesha maxaad ku fahmaysaa libta dagaalka ma aha badni ma aha waxay u baahan tahay ilaahay baa libtahayo adigu waxaad yeeshaa wixii ilaahay kuu diray kusoo bax ku dhaqaaq isagaa libta keenayo kolka fiiri inta daacadda ah yaa libta diinta keeni karta maaha inta jiljilicsan oon waxba ahayn oo maanta labaclabaca ah oo adduunyada u shaqaysanaysa oo iska buuxa sida qashinka oo kale ah kuwaasi lib ma keena innagaa arrintaana la tusaya bal inta dibta keentay fiiri reer banu israa'iil waa inta saasiga awey waa sidii waagii muhaajiriintii ansaarta ee gaalada idin la colowday iyagaa adkaa ad adkaa inta kaleo muslimiinta masaajid ka buuxdaayo haddii diinta loo dhiibi lahaa way ka kici lahayo waxay odhan war maanta dhibaataday naga dhaafi odhan lahay laakiin in ku bislaatay oo diintaasi aan dib ugu noqonaynin oo ogol inay ku dhimanto naftooda iyo ruuxdooda maalkooda ku baaba ogol kuwaasaa meesha soo taagna kuwaasay diinta ku badbaaday ciidankan reer banu israa'iil dhibaatadii ku dhacday kuwaan yar iyay ku liibaaneen kuwaan yar yaa cizigoodii ku soo noqday maxaa yeelay maarkeen markaas ay libta helaan nimankan yar ilaahay iyga u hiilayey kolkaa jaaluud ciidankiisa waa la jibiyey meeshii ciidanka waxaa ku jiray qaaluud oo wata reer bani israa'iil waxaa ku jiray nebi daawuud yaa ku jiri oo dhallinyaro ah yaa ku jiri ciidankan yar labadan yar buu ku jiri oo fiicanee soo hadhay markii saddex shay saddex jeer markii la shaandhiyey qoladan soo hadhay buu ku jiri nebi daawuud oo ciidankan jaaluud qaabishay buu ku jiri isagaana ilaahay sabaab uga dhigay jaaluud inuu gacantiisa ku dhinto nebi daawuud yaa dilay jaaluudkii markaas ciidankii waa laga reeyey ciidankii gaalada ahaa meeshii kolka markaasay cizi u baxeen reer bani israa'iil cizigaas waa kii nebi daawuud ilaahay boqor ka dhigay waa kii haddana boqorkaasi wiilkiisa nebi sulaymaan ka dhaclay boqortooyii waxay ahayd dabeecaddan u shaqaynaysa dabeesha u shaqaynaysa jinka u shaqaynaysa shimbiraha wax kastaa u shaqaynaya boqortooye yani waxay ahayd yani bani aadam keliya aan ka qayb galino ah, waxyaalaha dabeecadda ay ka qayb gasho dhismaheeda boqortooyadaas weyn ilaa maanta waxay yidhahdeen banu israa'iil waqtigii nebi daawuud iyo nebi sulaymaan alcasru dahabiyi bay yidhahdeen casrigii dahabiga ahaa kaas oo kale lama soo marin iyagu barwaaqada khayraadka maxaa yeelay ijigoodu wax wax agtooda mari karaa ma jiro hataa dabeecaddii baa la shaqaynayso waxaa lagu xayawaanaadkii baa yaa u hoggaansan kolka wax agtooda mari karaa ma jiro casrigaa dahabiga ah oo sidaa u weyn oo u ballaaran maxay ku heleen kuwaa yar ee ka soo haray imtixaan kasta ka soo baxay oo ilaahay usoo soo go-ay bay ku hereen iyay ku heleen iyay ku heleen macnaha loo geerireeri saas oo kale wey yani diinta ma arkaysa ilaahay wuxuu diinta ku hirgeliyaa dad isaga doortay oo daacadnimadooda ogaaday boqol imtixaan ka soo baxay kuwaas marka la helo kuwaasoo ilaahay ku hirgeliya iminka ciziga ay ku faanayaan waxay ku heleen nimankaa yar ligtay heleen oo ilaahay kaalmeeyey halkaasay ku heleen kolka meesha ciyaar ciyaar inaan ahayn fahazamuu way jibiyeen kuwii maleynaya inay ilaahay la kulmayaan hum jaalad iyo ceedanasay jibiyeen biidnillaahi ilaahay idankiisay ku jibiyeen waqatala wuxuu dili jaaluut waqatala wuxuu dili dhaaluutu dhaaluut wuxuu dili oo ciidankii reer banu israa'iil hogaaminaya fahazamuuhum biidnillaahi waqatala wuxuu dili daawuudu daawuud wuxuu dili jaaluuta jaaluut buu dili وaataahu wuxuu siiyey nabi daawuud allahu ilaahay wuxuu siiyey almulka boqortooyuu siiyey iyo alxikmata xikmad buu siiyey nebinimadii iyo wixii kale oo ilaahay ku manaystay iyuu siiyey wacallamahu ilaahay wuxuu baray nabi daawuud mimaa sheegi yashaa ilaahay oo doon wax ka bari wix isaga oo doona wax ka bari sancata labuusin buu baray qamiis bireedkan la gashado ma arkaysaa isagaa kii ugu horreeyey sameeyey habka loo sameeyey isagaa ah. sameeyey dagaalka la celiya khamiis biraadka dagaalka waxa weye waagii hore waxaa lagu dagaalamaa waxaad ogtihiin seef waran leed bilaaw waxaasaa lagu dagaalamaa dagaalka waa horu kaasoo ahaan jiray kolka waxaa la samaysan jiray dadka dagaalka galayay yacni tanagid oo kale sida laamiirigan oo kale tanagid oo kale sidaa u ballaaran iyaa iyaa lasku iyaa lasku xirxiri jiray tanagidaasoo Eh, inta madaxana gooni u go-an inta kale ee gacantana ay gooni u go-an tahay waa tanig iska socda wey birta nag wey kaasaa laskaga celin jiray laakiin nebi daawuud markuu yimid wuxuu sameeyey waxa ilaahay u jilciyey birta birta ilaahay u jilciyey inuu tumo uma baahnay hadduu gacanta saa uu qabto sida dhoobo jilecsan oo kale u ahayd kolkaasu wuxuu sameeyey eh, birtii waa ka dhigaa silsilada silsil saa u taxan oo meesha afkeedana oo yaryahay afkana oo aada u yaryaayo oo oranka caaradiis aan geli karaynin neefka caaradiis aan geli karaynin afkooda yaryadahay silsiladaas uu sameeyey silsilad kale sameeyey ku dhejiyey kolkaasuu wixii silsiladahaas sidaas kugu daba dhejiyey markuu sidaas kugu daba dhejiyey silsiladihii sidii qamiis oo kale ku dhigay kolkaasuu silsiladihiiba ninkii qaadanaya silsiladahaas way laalaabmi karaan markaad dagaalka ka baxdeen intaad uruuriso kuustigo hal gacan ka dhigtid yaa meel ku ridi karta mar kale waad la soo baxaysaa waad labisanaysaa gacantaadii iyo wejigaadii iyo madaxaadii iyo beerkaa meel kasta way qarsoonta idaa ku qarsan hubkii lagugu soo riday idaa ku dhaca hubkii lagugu soo riday idaa ku dhaca kolka kan sidaas oo kale ah nebi daawuud baa sameeyey ilaahay baa baray isaga ugu horreeyey walowlaa dafcu llaahi ilaahay reebadii hadduu la la-yahay annaasi dadka oo reebo bacdahum qaarkood oo reebo kuwa gaalada aweeyeen bibacdin bacda kale oo mu'miniinta oo ku reebo haddii la la'yahay lafasadat الsamaawaat واlardu samadaha iyo ardida way fasaadi laayeen iminka kuwaasi oo maanta ma arkaysa kaafiriinta ah ilaahay baa reebay baaskoodii iyo ammaantooda idin nimankan mu'miniinta ahay yarbu ilaahay ku reebay walaakin lafasadat اlardu ardidu way fasaadi lahayd bal dafcu اllahi الnaasa bacdahum bibacdin ilaahay reebadiisa dadka oo reebay bacdahum qaatiri bacdan bacda kale oo ku reeba haddii leeyahay lafasadat ilardu arladu way fasaadi lahayd walaakina se lagu noqoya allaha ilaahay duu fadlin dheeraad siinkii u saaxiib eeyey alay caalamiin caalamid korkood dheeraad oo ku tafadulo kolka sidaa daraaddeed iyo ilaahay u reebay kuwii xumaa kuwii wanaagsanaa ku reebay tilka axkaamtaa hadda aan soo sheegnay arrimaha hadda aan soo sheegnay oo aayadahaas ah aayaatullaahi ilaahay aayadihiisii wey natluhu xaalaan akrinayno haa aayadahaasi caleyka korkaa ku akrinay nabi maxamedow bilxaq iyagoo xaq wato arrimahaas waa xaq xataa diinta markii maanta loo dagaalamayo waxaas rabadasaas oo kale daacad u ah haddii kale farabadni waxba ma tarto wa adigu nabi maxamedow lamina almursaliina kuwa xaggii rabbi laga soo diray mid ka mid ee baa tahay walidaalika bad aayadahaanoo idin axkaamtana ogol adigoon horey u aqoon aad sheegaysaa tilka taadaas nebi maxamedo mursaliinta aad ka mid tahay tilka taadaas mursaliinta ah oo aad ka mid tahay alrusulu ee rususha ah fadalnaa waan fadilnay bacdahum qaarkoodu calaa bacdin bacdi kalaan ka fadilnay qaarkood qaar kalaan ka fadilnay rususha aad ka mid tahay nebi maxamedow isku fadli ma aha way kala fadli badan yihiin baa layidhi rusushaasi waxaa ka mid ah man rasuul baa ka mid ah kallama allaahu ilaahay oo la hadlay yaa ka mid ah waaba sida nabi muuse oo kale wa rafaca wuu kor yeelay bacad lahum rususha qaarkoodna darajaatin darajaad buu u kor yeelay qaarkoodna darajaatin buu kor ugu qaaday qaarkood loo magacaabay nebi maxamed baa loo jeeday kutub tiraada qaarkoodna darajaad buu ilahay kor ugu qaaday darajaad fara badan in ilahay kor ugu qaaday waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa aataynaa waxaan siinay ciisa ciisa ibni maryam maryam ininkeeda ahaana albayinaati mucjizooyinkii cadcadaa baan siinay mucjizooyinkii cadcadaa ayaan siinay isagu intaasaa lagu fadilay معجزين العدوان معي إبراء عن إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والإخبار عن المغيبات تاسا كمده وأيدناه وانحوجني النبي عيسى بالروح القدسي bahirada ruuxdoodan ku hoojinay oo malaku jibriil ah malaku jibriil ku hoojinay malaku jibriil nabi ciise meeshuu joogo bin malaku jibriil la joogi jiray malaku jibriil nabiyaasha idilba waa la joogi jiray waa loo soo diri jiray maxaa loo leeyahay nabi ciise isagaan ku xoojinay oo isagoo gooni ahaan loo leeyahay malaku jibriil baan kugu xoojinay maxaa loo leeyahay waxaa weeye malaku jibriil la socodkiisii nabi ciise oo la socda yaa ka fara badan inta nabiyaasha kale la socon jiray maxaa yeelay ilaahay baa yeesheega wuxuu yidhi tukallimu nnaasa id ayadtuka biruuxi lqudusi aan kugu xoojiyey tukallimu nnaasa fi lmahdi wakahla markuu rirribta ku jiri oo dhabta hooyadii joogi ilaa intuu nin garmarow ka noqonayo oo oo nin weyn oo ka noqonayo intaasi nabi malku jibriil ba la socday oo ilaahay ku xoojiyey kolka intaasoo idil nebi intaas muddadaasoo idin walba jibriil ee la socday isaga maaya lama sheegay wa ayunahu biruuxi quduusi isagana fadligaasaan siinay walow shaa allaahu walow shaa allaahu ilaahay hadii oo doono maqtatala ma isma ay laayeen alladiina kuwii min bacdihim rusushaa ka dambeeyey isma ay laayeen min bacdi maa jaa jaaءatum albayinaatu bayinaadka aayadaha cadcad markay u yimaadeen kadib isma ay laayeen macnaha rusushaas rasuul kastaba marka lasoo diro oo tacliimaad la siiyo oo isaga oo dhinto dadkii isaga ka haray oo diintii ka dhaxlay intay iska hor yimaadaan qaarna diintii diidaan ay ka hor yimaadaan ridoobaan qaarna ay muslim noqdaan iyay dagaalama jireen iyay dagaalama jireen qaarna xaqii ku dagaalamaan qaarna baadilkay ku dagaalamaan ilaahay hadduu doono sidaas ma uusan yeelinayo iska hor imaatankaas hadduu doono ilaahay ma dhaceen buu ilaahay leeyahay laakiin ilaahay baa gartay inuu iska hor imaatankaa dhaco qaarna iyagoo xaqi ku socdo qaarna baadilka ku socdo walow shaa allaahu ilaahay haddii uu doono ma qatala isma ay laayeen alladiina kuwii min bacdihim rusushaas ka dambeeyey ka hadhay ummaddii ka hadhay nebi kastaba markuu nebigaas inta kadib tacliimaadkiisa dhaxlay isagoo bacdi isma ay laayeen min bacdi maa jaaءatum اlbayinaatu aayadihii cadcadda markay u yimaadeen kadib oo aayadahaasoo inay dhan wada socdaan ah inay ilaahay ku wada dambeeyaan ah aayadaha markay u yimaadeen kadib isna ay laayeen laakiin ilaahay boqortay inay islaayaan dagaal iskaga hor yimaadaan walaakinse lagu noqon yahay ikhtalafuu waa iskhilaafeen fa minhum iyu waxaa ka mid ah man aamana qof rumeeyey wa minhum iyu waxaa ka mid ah man kafara qof kufriyey markii sida arrinta ay noqotay iyo isku hor way dagaalameen midna jihaad buu ku jira oo fii sabiil illaahi ah midna waa gaal kukasaasay ku timid inay isku hor yimaadaan walow shaa allahu haddana haddana fiir waa mar labaad tii hore ka bedelen walow shaa allahu ilaahi hadduu doonayo markii iyagu sidaas ku khilaafeen oo qaarna ay rumeeyeen qaarna ay gaaloobeen isla markaa nafteeda haddii ilaahay doonay maqtatalu isma ay laayeen markaa nafteeda haddii ilaahay doono isma ay laayeen maxaa yeele kii gaalnimadana gaalnimada soo wadanaya kii kale muslim lahaa muslimnimada soo wadanaya laakiin in kan kan difaaco kan fasaadka wada oo joojiyo ilaahay baa doono isku hor yimaada bimacnaa laba jeer baa lagu sheegaya aayadda markii hore ilaahay haduu doono isma ay laayeen laakiin islaynta waxay ku timid waa iskhilaafeen qaarna way rumeeyeen qaarna kaafiriin bay noqdeen kolkaas saas iskaga hor yimaadeen kuwii kaafiriinta ahaa baa la iska difaacaya buluug markay qaar kaafiriin noqdeen ay qaarna mu'miniin noqdeen ay iska hor imaanayaan iska hor imaatanka haddii ilaahay doonay ma dhaceen maxaa yeelay ma rabbikiisa gaban lahaa laakiin walaakin allaha ilaahay baa yafcalu doonay falayo maa yuriidu wuxuu doono falayo oo waa maxay in kan maadaama ay laba kale noqdeen inuu kan kan difaaco oo kan kan diinta lacolka ah inuu la jihaado ilaahay baa doonay kolka ilaahay baa wuxuu doono falaya والله سبحانه وتعالى أعلم tuqaatilu way dagaalantaa fii sabiilillahi ilahay jidkiisa ku dagaalantayo iimaanka iyo daacada ilaahay baa ku dagaalantaa waa nabiga asxaabtiisu wey wa ukhraa tu kalena kaafiratun waa tu kaafiro ah oo waa kuwii mushrikiintii maka ka timid maalintii bedir baa la sheegaya wa ukhraa firqo kalena kaafiratun kaafiro ah waa mushrikiintii lagula dagaalamay